assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo afartanaad ee kitaabka waynu sidiisa kaaga maqnaado wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly slam qaal aladii yacuudu fii hibatihi ka ku noqonaya wixii uu bixiyey kalkalbi ay buu la mid yahay yarjicu fii qay'ihi ku noqonaya hunqaacadiisu ku noqonaya ayman taggiisii cunaaya iyuu la yahay qofka hibadiisi ku noqda iyo sadaqadiisi ku noqdaa marka suu kagala mid yahay wuxuu kagala mid yahay istiqbaaxa caqliga iyo curfiga iyo xisiguba ay intuu hunqaacay hunqaacadiisu cunaya markuu arko wa yaqyaqsanaya waa xumaysanaya marka siday qabiix ugu tahay sidaas ayay sharciga marka tanuna qabiix ugu tahay marka xaraam weeyaan wa fii riwaayati mathalu aladii yarjicu fii sadaqatihi kii sadaqadiisa ku noqonaya xaalkiisu wuxuu la mid yahay ka mahali lkalbi yaqii'u sida ay oo hunqaacay uma yacuudu fii qayhi hunqaacdiisa ku noqonayo oo fayakulu cunaya wa fii riwaayatin alcaa'idu fii hibatii kaalcaa'idi fii qay'ihi kii hibadiisa ku noqdaa mantagiisa ku noqday uu la yahay wa can cumara bni lkhaaabi radia allahu canhu qaal xamaltu calaa farasin fii sabiili اllah nin baan ku qaaday faras aan ku qaaday yani waan siiyey weeyaan halka anagu ka nidhaahno faras baan siiyey iyo awr baan siiyey iyo xamaltu calaa kada bay iyagu carabta yidhaahaan halkan dharkana sida kale weeyaano kasawtu fulaan bay dhahayaan hebel baan huwiyey yani maraan siiyey oo huwada fa adaacahu aladii kaana alayhi kaana cindahu qofkii haystay ee aan siiyey ayaa baylihiyey faraskuna faras wanaagsan buu ahaa faraskii xumaaday oo caatoobay oo suuqa la keenay buu arkay fa aradtu an ashtariyahu inaan iibsadaa baan doonay wadanantu annahu yabiicuhu biruksin waxaanan u maleeyey inuu rakhiisnimo ku iibinayo fasaأaltu nabiya sala اllau alay slam nebigaan weydiiyey faqaala markaasuu yihi laa tashtarihi ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadii ha ku noqonin wain acطaakahu bidirhamin haba kugu siiye dirham keliya haba dirhana ha kugu siiyade faina alcaa'ida fii sadaqatihi sadaqadiisa qofka ku noqday kalcaa'idi fii qay'ihi ku mantagiisu ku noqday buu lamid yahay muttafaqu calayh qowluhu xamaltu calaa farasin fii sabiili illahi macnaahu tasadaqtu bihi calaa bacdi almujaahidiin goodinta qaarkood ku sadaqaystay oo aan siiyey inuu intuu kore uu ku jihaad galo baabu taaki mafiiri cumar radia allahu canhu sidan uu samaynayo sidanuu cumar yeelayo iyo ninkii hadda ka aan soo marray ee isha biyaha le soo mara ee meesha gosha ee iska wanaagsan ku taalla ee ay la fiicnaatay degmadeeda ay la ficnaatay inuu halkan ku cibaadaysto siday mid walba ay yeelaan saxaabadana ridwaan ullahi calayh saasay caadadooda ahayd shayga ay ku hamiyaan inta ayna horta ku dhaqaaqin bay cilmigiisa horta ogaan jireenoo rasuulka sala allahu alay wala slam ay weydiin jireen si hadduu waxankadu bannaan yahayna ay ugu tallaabsadaan haddii xun yahayna ay uga joogsadaan ma aha sida dadkana marka hadda ay yeelaan markuu wixii markuu ku dhacabu mar dambe ku weydiinayo saas iyo saasaan yeelay bal ka warran isagoo hortooda cilmigeeda lahayn buu iskaga muxuu ahay iskaga dhaqaaqaya w taas marka ma aha waxa weeyaan inta aan arrinka lagu dhaqaaqin kol haddaadan cilmigiisa lahayn inaad dadka ahlu cilmiga la weydiiya la yidhaha saas iyo saasaan rabaayo bal ka waran marka kolka haddii lagu yidhaaho qof ahlu cilmigaad ku kalsoontahay uu yidhaaho waa ku bannaantahay arrintaasuna ku dhaqaaq haddii kalena ka joogso cumar marka radiallahu canhu markuu arkay faraskii uu sadaqaystay oo eh, uu u maleeyey in raqiisnimo uu ku helaayo oo suuqa la keenay oo la iibinayo ma aanu iska iibsanayna rasuulku weydiiyey sala allahu aleyh waly wasalam ninkii ay loo fiicnaatay meeshii gosha ahayd uu soo maray ee biyaha lahayd biyaha xareedaha durdurka a ah lahayd degmadeeda ay la fiicnaatayna ma aanu isaga soo guurin iskama degine horta nebigu weydiiyey sala allahu alayh waali wasalam saasay yeeli jireen ridwaan اllahi عalayhim baabu taakiidi taxriimi maali اlyatiim adkaynta la adkeeye xaaraamaynta maalka agoonka qaala allahu tacaala in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii buطuunihim naaran wasayaslawna saciira kuwa cunaaya maalka agoonta cunaaya dulman eh, gardarro iyo u cunaaya xaqdarro inamaa yaakuluuna fii buطuunihim waxay calooshooda ku cunayaan naaran naar bay cunayaan maal iyo nafcimaha waxaanay cunayaan waseyaslawna saciiran waxayna ku guban doonaan naarta ay ku guban doonaan waqaala tacaala walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan ha u dhowaanina laa ta'kulu marka lama dhihina firiya waxaas alle subxaanahu wa tacaala uu adkaynayo waxyaalaha uu ku adkayo xaraamtiisaba waxaa ka mid ah inuu usluubkan isticmaalo ha u dhowaanina ha falina ma yidhaaho walaa taqrabu zinaa walaa taqrabu maala lyatiim sidaasuu alla yidhaha subxaanahu wa tacaala ha u dhowaana marka asbaabta kuu geynaysaba in laga fogaadaba weeye marka sidaas macnaheedu kolkii alla uu leeyahay walaa taqrabu zinaa zinada waxa soo dhoweeya oo mukhaaladada iyo khalwada iyo sheekada iyo hadalka dhegaysigiisa iyo kaftanka iyo qosqosolka ciyaarka iyo waxaasoo dhan baba iyo nadrada iyo taabasha iyo wax waloo dhan ba warkaas gaarsiinaya oo sabab u noqon karaya zinadiiba in laga fogaado buu alla rabaayo markaasuu ilaah u dhowaanina sida xadiidkii nucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma uu ahaayoo kale in qofkii seeraha ku wareegaystaayu wagay doonaa marka alle wuxuu leeyahay ha u dhowaanina ma xoolaha agoonka ha u dhowaanina ilaa bilatii hiya axsan ilaa xaaladii wanaagsanayd uun mooyaane xaaladaas eh, axsanadii ha wanaagsanna waxaa weeyaan aayaddan soo socota ayaa wax ka sheegaysa wa qaala tacaala wayas'aluunaka can ilyataama waxay ku weydiinayaan agoontaay e, ku weydiinayaan qul islaaxu lahum khayr wain tukhaaliطuuhum faikhwaanukum wallahu yaclamu almufsida min almuslix alaaya aayaddan waxaa la sheegay sabab nusuulkeedu inuu ahaa kolkii ay soo degeen aayadihii ka digaayey agoonta maalkeeda cunitaankooda sidai aayaddii hore in aladiina yakuluna iyo wixii lamida ayaa waxay yeeleen dadkii agoomahayey maal lahayey oo guryahooda ay joogeen cuntadoodii bay gaar ugu bixiyaan agoonta cuntadiisa gaar loogu bixiya markaasaa laga yaabaa agoonkii cuntadiisii markii loo kariyey inuu wax hambeeyo oo waxaana markaa dadkeena ay ku dhacaynin oo ay ka khasaarto waxaysaas dhibaata marka halkii ka timid markaasay dadkii la weydiiyey nebiga sal ly slam markaas aayaddan lasoo soo dejiye uu leeyahay yasaluunaka can lyataama agoommahay ku weydiinayaan qul waxaad dhahdaa islaaxu lahum khayr hagaajin waxooda loo hagaajiyo waa khayr iyo wanaag weeyaan wa in tukhaaliduuhum haddaad la maalmaltaana wax isku darsataanna fa ikhwaanukum walaalihin weeyaan raashinkiina raashinkooda isku darsataan isla masruufataan waa walaalihiin wallahu yaclamu almufsida min almuslix alla waa ka ogyahay qofka wax fasaadinaya ka wax ka wax wax hagaajinaya oo qofkii maalka agoonta u hagaajinaya ee islaax ka gelaya iyo maslaxadood iyo dantood ka gelaya iyo kii maalka agoonta cunaya maalkiisa ku dhowranaya maalkiisa dib u dhiganaya alla waa kala ogyahay marka arrintaasoo kale ba alle subxaanaه wa tacala marka uu fasaxay wa can abi hurayrata radi allahu canhu an الnabiy sal ly slm qaal ijtanibu sabca almuubiqaat ka fogaada toddobada wax halaagta qaaluu yaa rasuula allahi wamaa hunna maxay yihiin toddobadaasu qaala shirku biاllah waa allow shariig yeelid wasixru sixrid wa qatlu الnafsi alatii xarama allahu ila bilxaq naftu alla xaraameeyey oo lagu dilo ilaa xaq mooyaane si kale lagu dilo nafta oo la xaraameeyeyna waxaa weeye dilkeeda uu xaraameeyeyna waa nafsu اlmu'min wa nafsu اlmucaahad wاlmusta'man wاldimmi intaas waa nafahooda xaraam weeyaan mucaahadka waxaa la yidhaha ka heshiis nabadeed lala galay mxua dowladda islaamka iyo dowlad kale oo heshiis isla galay oo cahdi kala dhigtay inay nabad ku wada noolaadaan oo ayna ah dagaalamin marka waa in la badbaadiyo mustacmalkana waxaa la yidhaha ka ammaan ammaan la siiyey oo qof muslimka ah ammaan uu siiyo lagu dili maayo uu yidhi muxuu ahaa dimiguna waxaa weeyaan waa qofka gaalka ah ee ku dhex nool dowladda islaamka ah dalkeeda ku dhex nool oo la ogolaado inuu ku dhex noolaado oo uu bixiyo uun jizyadii bixiyo waaklu riba iyo ribada cunideed marka xaqa lagu dili karaa qofka noocaas oo kale lagu dili karaana waa qisaas iyo mxua xad iyo wax noocaas oo kale ah yaa lagu dilayaa oo xaqnimada loogu dilayaa waaklu maali lyatiim agoonka maalkiisa cunitaankiisa watawalli carar yowma azaxfi maalinta dagaalka maalinta dagaalka la isugu yimaado laisu soo siqaayo maalintaasoo la cararo wa qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat iyo cayl la caayo oo zina lagu sheego haweenka dhowrsoon ee mu'minaadka ah ee ka daasan arrintaase waxba aan ka warhaynin lagu sheego zina iyo wax sidaasa lagu sheego muttafaqun calayh xadiidkana marka waxa uu ku soo noqon doonaa mar labaad alfu subco miya wa sabca wa tisciin wlmubiqaat lmuhlikaat mubiqaatku waa mxaa weye min awbaqa yubiq sida aayadda qur-aanka alla uu sheegay oo yuubiqhuna bima kasabuu yani yuhlikhuna marka muubiqaat kolka la yidhaaha waa bimacnaa almuhlikaat kuwa waxalaagta way todobada waxalaagta ka digtoonaada oo laleehay subxana watacala oo ka fogaada ha samaynina ma aanu dhihina ka fogaada yidhi sidii hadda ka hor aan sheegayno maalka yatiimka markuu ka hadlayay aayaddu ay ka hadlaysay walaa taqrabu maala yatiim ee u tidhi uu rasuulkuna sala allahu aleyh waali wasalam uu leeyahay fاjtanibuu khamradan alla subxaana wa tacaala sidaasoo kale uu yihi inama alkhamru wlmays rijsu min camali shayطaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun oo taas iyada dhowr wej uu alla subxaana wa tacaala xaaraamnimadeeda ka adkeeyey tadu marka waa toddobada ugu muhimsan ee ugu baarisan ee dadka qaarkood xataa u maleeyaan kabaa'iru dunuub inay iyadoon ku kooban tahay iyagooda kuma koobna laakiin tobankaas ee toddobadaasu waa toddobada ugu muhiimsan ee ugu muuqaal weyn ee ugu mashhuursan weeyaan oo inta ugu sii waaweyn bayna ka mid yihiin hadda ka horan marka xadiidka ee abubakra iyo kuwaas iyaguna qaar kale kusoo dareen oo muxuu ahay xadiid badanoo iyaguna waxaa jirta waxyaalo kale kusoo dardaraysa shahaadatu zuur iyo xuquuq lwaalidayn iyo waa ki kusoo marray xadiidka abubakra baabu taqliidi taxriimi ariba adkeynta la adkeeyey xaraamaynta ribada qaala allahu tacaala aladiina yaakuluuna aribaa laa yaquumuun aladiina yaakuluuna kuwa cuna arribaa ribada cunaayo laa yaquumuuna ma kacaan kolkay qubuurta ka soo baxaan ilaa kamaa yaquumu sidii isu taaga mooyaane aladii yatakhabatuhu yasracuhu ku uu legdaayo ashayطaan shayطaan uu legdaayo min almasi yani min aljunuun waali daraaddeed ku shayطaan derderay oo waalan sidiis u kaca mooyaanoo kolla dhacaya kolla kacaya mooyaane si kale uma kaca kolla qubuurta ka soo baxayaan iyagoo majnuun sida majnuunka oo kale ah ayay qubuurta ka soo baxaan baa la yidhi iyaduna dalika kaasuna wuxuu yahay sababtay sidaa ku muteen biannahum qaaluu inay yidhaaheen inama albaycu mihlu ribaa iibku waa ribada oo kale xoolaa iyaga baan ku iibsanay maxaa annaga ka dhacnay oo iyo iibku soon isku mid ma saasay yidhaaheen isku midna ma aha oo waa kan alla sheegayo oo ku radinayo oo ku beeninayo wuxuu yihi wa axala allahu albayca wa xarama ariba iibka alla xalaaleeyey ribadana xaraam yeelay marka allahna subxaana watacala uu xalaaleeyey waxaadna xaraameeyey afkiina ku noqon maayaan mid isku mid a ah. labadaas ku noqon maaya waxa alla xalaaleeyey iyo waxa alla xaraameeyey maya isku mid a ah, maayaan marka beentiin weeyaan isku mid weeyadaan aad tidhaaheen faman jaa-ahu qofku u yimaado mawcidatun wacdi oo min rabbihi rabbigiisa xaggiisa uga yimaado oo uu xaraam aho uu samayn jiray laga wacdiyo oo muxuu aha kitaab alle iyo sunnada nebiga sal ly slam lagu wacdiyo oo faintahaa ka reebtoonaada oo ka joogsada falahu maa salafa wuxuu leeyahy wuxuu hore marsaday buu intaa intaan naskalkada aanu soo degin wa amruhu ila allah taladiisana marka allaa loo day loo daynayaa waman caada qofkii ku noqda isagoo loo caddeeyey dabadeed qofkii jaahilnimo awal hore u geysay ee xag alle muxuuaha wacdi uga yimid ee arrintaa ka joogsada khalaas wuxuu hore u dhunsaday waa leeyahay wixii dambe mustaqbalka aan allah ku shaqale qofkiisa ku noqda oo xaaraamtii isagoo looga digay sii wada oo dan aan ka gelin fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun yamxaqu allahu aribaa allah ribada waa tirtiraa wa yurbii waa koriyaayo waa kobciyaa asadaqaati sadaqooyinkana waa korkiya ilaa qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llah waduruu maa baqiya min riba aayadaha saas markaas sa isla xidhiidhaan ribada alla barakadeedu tirtiraayo laguma faa'iido oo muxuu ahaayey laguma maalaysto laguma hodmo qarax iyo balaa iyo waxa laga qaada iyo maaragtay zakadana all sadaqadana alle subxaanahu watacaala wuu wuu tarmiyaayo wuu badiyaayo ajrana waa dadka waa ka siiyaay waa u laalaabaa maalkuna waa ku barakooba waa kan soo maray maal inayna sadaqa yaraynin yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha dadkiina mu'miniinta oo alla ka baqoo wadaruu ka taga maa baqiya wixii idiin laabnaa idiin harhsanaa ee min arriba ribada ah taasuna marka waxay ahayd dad faa-iidadii faa'iidadii dulsaarta ahayd ay ka maqnayd oo weli aan qaadanin oo dad ku lahaaba kolkaa qur-aanku uu soo degay laleeyahay dadkii aad deynta intaad siiseen faa-iidada dul saarateen wixi aad ku lahaydeen ka dhaafo oo kaasu raasulmaalkiinni kale un qaata wixiise hadda ka hor aada qaadateene dadka aad ka qaadateen khalaas isaga alla waa idin dhaafa wa ama alaxaadiidu fakaiiratun fi saxiixi mashhuura minhaa xadiidu abi hurayrata asaabiqi fii ilbaabi qablah ijtanibu sabca almuubiqaat kaasaa ka mid a wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal lacna rasuulu اllahi salى allahu alayh waali wasalam aakila aribaa wa muukilah rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam wuxuu nacladay ribada qofka cuna iyo qofka cunsiiyaba ka riba bixiyaha iyo riba qaatahaaba labadaba waa nacladay ka u kala qoro iyo ka markhaatigood iyo kulli intaasoo dhanbana waa alla waa nacladay rasuulka alla waa nacladay rawaahu muslim xadiidkan kada wuxuu leeay muslim iyo waxaa wariyey tirmidi iyo abu daawuud baa wariyey xagga horese <laughs> waxaan ku soo maray inuu muttafaq calayhi uu yahay oo weliba lambarkiisii buu qoray muslim iyo bukhaari labadaba inay wariyeen halkan marka waa iska soo gaabsaday oo inta alimaamu tirmidi kuu sheegay keliyu iskaga daystee hadduu dib u noqon lahaa wuxuu ogaan lahaa inuu bukhaarina wariyo zaada tirmidiyu wakayruhu wa shaahidayhi wa kaatibahu taasuu kusii daray marka ka shaahidayhi labadii maragga u ahaa iyo wa kaatibahu ka raanigiisa u kala qorayba intaba waa naclad afar weeyaan marka riba cunaha iyo riba cunsiyaha iyo kii u kala qoray iyo iyo kii muxuu ahay maragga u ahaa baabu taxriimi riba waan isku baabu taxriim riyaa riyaa waa istustus iyo halagaa sheegay iyo oo dadka daraaddi iyo ha kugu ammaaneen iyo loo sameeyo camalkaa la yidhaaho waa ikhlaaska dadkiisa qaala allahu tacaala wma umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafaa laman amrin ilaa inay alla caabudaan mooyaane iyaga oo cibaadada u khaalis yeelaya xunafaa'a iyagoo ah kuwa leexday oo diinaha xun oo ka dhanka leexday xagga diinta islaamka hun u bayday wa qaala tacaala laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa sadaqadiina ha ku burinina mana sheegad iyo dhib aad dadka u geysataan aada wax siiseen kaladii yunfiqu maalahu sida uu u buriyaba midka maalkiisa bixinaya ri'aa annaasi dadka istuskiisa saddexdaas marka wayna baabi'isaa way baabi'isaa sadaqada ajrigeeda sidaa uu u baabi'iyo qofka maalkiisa u bixinaya dadka istusiskis yaa ku arkeen ee ka sheegeen yaa ku yidhahaan waa deeqsi weyaa ku yidhahaan wa qaala tacaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila dadka istutusinayaan munaafiqiinta markuu alle ka hadlayo walaa yadkuruuna allaha allana ma xusaan ilaa qaliilan wax yar mooyaane وعn abi هurayرaةa رadي الله عnه qala smctu rasuul الlahi صلى اه عlي sلم yqulu qala allahu taعaalى allah wuxuu dhahay ana أغnى الشhurakaaءi can الshirk anigu waxaan ahay inta wax wadaagsata ka uga deeqtoon ean u baahnayn wax wadaajintaa la isugu daray man camila camalan qofkii camal sameeya ashraka fiihi camalkaas uu la wadaajiyey maci anila jirkayga hayrii qayrku ila wadaajiyo ani iyo qof kale daraadaya u sameeyey taragtuhu wa shirkahu anugu waan ka tagayaa iyo sharignimadiisaba waa iskaga tagay anuga uma baahni anuga uma baahni oo nafci meesha iga soo gaari maayo oo ka deeqtoomahay marka ikhlaas unbuu rabaa alla subxaanahu wa tacaala iyo isagoo keligii la caabuduu rabaa mooyaane alla subxaanahu watacala marka waba ku intifaaci maayo dadka markaa iyagu wixii la isugu dara ee waxaas hebel iyo hebel isla qaata la yidhaahayo iyo qof waliba marka qaybtiisa inuu ka qaataaba ku dadaala ila wuu u baahan yahay allase wuxuu leeyahay marka anugu uma baahni in wax laila wadaagsado uma baahniyo qofkii aniyo isaga wax la isugu kaaya daro waan uga tegaya oo u deynaya rawahu muslim wacanhu radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sal ly slm yaquul ina awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaamati calayhi lagu xukumaayo oo naar lagu xukumaayo xadiidkan bal aad iyo aad aada iyo aada ha loogu fiirsada ikhlaasku sida uu muhim u yahay oo qofku inuu shay khayra sameeyaayo ayna ku fillayn ee uu u baahan yahay kolkuu shaygaa khayrkaa ah samaynayo inuu niyo dar allaah uu samaynayo saddex nin oo mid waliba camal wanaagsan uu sameeyey oo qaarkood ay kuba dhinteen yaa uu sheegaya rasuulka sal lla alay slm dad naarta gelaya inay ugu horeeyaan wuxuu leey ina awala annaasi dadka ka ugu horeeyaa yuqdaa yowma alqiyaamati calayhi ee lagu xukumayo naar loo xukumayo rajulu nin weeyaan istushhida shahiiday oo dagaal gaaleed ku dhintay fa utiya bihi la keenay fa carafahu uu aqoonsiiyey alla nicmatahu nicmadiisi u aqoonsiiyey oo waxyaalahaasi ugu nicmeeyey uu xusuusiyey fa carafaha oo aqoonsaday oo gartay qaala uu ku yidhi Hmm, famaa camilta fiihaa nicmooyinkaasaa ku siiye maxaad ku samaysay qaala isna uu yihi qaataltu fiika dartaa baan u dagaalamay xataa istushhidtu ilaan ku shahiday inuu dagaalamayna waa jirtaa uu ku shahiday laakiin fiikadaasaa beentiisao alloo ku beeninaya qaala markaasu alla dhahayaa fiika yani liajlika bay la ka dhigan tahay fiidu sababiye weeyaan sidii dakhalat imra'atun innaara fii hiratin aan soo marray kale alla markaasuu dhahaya kadabta been baad sheegtay walaakinaka qaatalta waxaad fiya maadan u dagaalamine qaatalta waxaad u dagaalantay laa yuqaala in la yidhaaho jari waa geesi in la yidhaaho faqad qiila waana la yidhi waa la yidhaaho waxaad u dagaalantay waad heshay hadday wax ku taraysa uma maalmo dhambaa lagu wadwaday oo lagu dabaaldegayo oo xaflo lagu dhigayay oo raadioga iyo telefishanka iyo jornaalka iyo waxaas iyo ammaantaasaad u dagaalanta ammaantiina waad heshay uma amara bihi amar buu alle ku bixiyey oo fa suxiba calaa wajhi wejigiisaa naarta loogu jiiday ta lugta la qabtaa wejiga loogu jiiday xataa ulqiya fi nnaari ilaa naarta lagu riday kaas waa mid warajulu tacallama alcilma wa callamahu nin oo cilmiga bartay oo dadkana baray wa qara'a alqur'aana qur'aankana xifdiyey fautiya bihi alla keenay isagana alla loo keenay facarafahu uu alla garansiiyey nicamahu nicmooyinkiisa facarafaha oo gartay qaala famaa camilta fiiha nicmooyinkaas aad qiratay ee aan ku siiyey adduunkii kugu siiyey maxaad ku samaysay nicmat alcilmi walmaali waljaahi wasixa walawlaad waxaas oo dhan qaala markaasu wuxuu yihi tacallamtu fii tacalamtu alcilma wacallamtuhu cilmigaan bartay oo dadkaanan baray wa qara'tu fiika alqur'aana daraaddaa baan qur'aankana u xifdiyey marka fiikadu labadaba u taalla saddexdaba u taalla dartaa baan aanka alla u bart cilmiga u bartay oo dadkana u baray oo qur u xifdiyey qaala markaasu alle wuxuu dhahayaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka tacallamta waxaad u baratay liyuqaala caalim wa caalim in lagu yidhaaho wa qara'ta alqur'aana qur'aankana waxaad u xifdiday liyuqaala huwa qaari waa xaafid lqur'aan oo subca ma gafo in lagu yidhaah faqad qiila waana la yidhi khalaas waad qabtaa waxaagi uma umira bihi amar baa lagu bixiyey fasuxiba calaa wajhi wajigiisaa loo jiiday xataa ulqiya fi nnaar walciyaadu billah warajulun iyo nin waa kii saddexaada ugu dambeeye wasaca allahu calayhi alla risqi u waasiciyey wa min asraafi almaal xoolaha anwaacdoodii o dhan wax ka sii siiyey fautiya bihi la keenay facarafahu nicmahu nicmooyinkiisa aqoonsiiyo facarafaha aqoonsaday qaala markaasna uu yidhi famaa camilta fiiha maxaad kolka ku samaysay nicmooyinka qaal isna uu dhahay maa taraktu min sabiilin tuxibu an yunfaqa fiiha ilaa anfaqtu fiiha laka waa runtii marka oo nin deeqsiyaho maalbixin badan buu ahaayo wujuuhu lkhayraad oo dhan yuu ku bixinayay zakaduu bixin jiray oo qaraabaduu bixin jiray oo dadka eh, mxua jihaad fii sabiili illah buu jiray oo dadka mankuubiinta ah buu gacan qaban jiray oo martiduu sooriyan jiray waa samayn jiray waxyaalahaas oo dhan maalka waa ku bixin jiray yarxamuka allah marka lakadaasa alla ku diidan yahe ugu beeninaya qaala markaasuu yihi kadabta walaakinaka facalta waxaad u yeeshay sidaa liyuqaala huwa jawa waa in lagu yidhaaho waa deeqsi jawaab wowda hoose idinma shid ya jawaab waa bashadan tahay wowdu jawaad haddii la yidhaaho aan wowda la shadin waa faraska wanaagsan faraska wanaagsan jawaad baa la yidhahaa laakiin qofka deeqsiga ah jawaad baa la yidhahaa jawaada oo daalku una ay shadan tahayna waa jamcu jaadda waa turuqda faqad qiila waa la dhahay uma umira bihi fasuxba calaa wajhihi uma ulqiya fi nnaar rawaahu eh, fi ha rawaahu muslim muslim baa wariyey weliba wuxuu ku sii daray riwaayo kale waxay dhahday bawdada intuu iga dharbaaxay rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam buu wuxuu yidhi ulaa'ika ahalaathatu yaa abaa hurayra awalu man tusacaru bihim annaar saddexdaasa oo ah qof dadka naarta lagu shidi doono saddexdaasa ugu horeeya weli waxaa sii jirta dheeraad kale riwaayad kale ay leeyihiinoo abu hurayra kolkuu xadiidkan kada sheegaya xagga hore ziyaaduu ku leeyahay abu hurayra markii nin baa u yimid oo arkay dadka abu hurayra ku buuqsan oo muxuu ahay xadiid uu sheegayo oo majliskiisa la buuxo oo markaasuu sugay oo kolkii dadka ka kala tageen ayuu weydiiyo oo yidhi waxaad ii sheegtaa xadiid aad ka maqashay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam aada ka maqashay oo adi iyo rasuulka qofna aanu idiin dhexayn markaasuu abu hurayra waayahay waa kuu sheegayaa buu yidhaho markaasuu abu hurayra marka uu miyir beelay saddex goor habda ku soo miirsaday xadiidka inuu sheego doonaba ay qabanaysay miyir beel uu qabanaya yani xadiidkan kada siduu uga naxayo markaasuu saddexdan xadiis sheegay ugu dambaystiina marka ninkii abu hurayra xadiidkan kada ka maqlay oo sunaa sunaabixi la dhihi jiray yaa xadiidkan kada intuu mucaawiya ula tegay oo qasrigiisii dimashqa ku yaal ula galay waa xadiidkan kada u wariyey xadiidkaasaan abu hurayra ka maqlay buu yidhi markaasuu mucaawiya aad iyo aad iyo aad u ooyey xadiidkan u ohiyey markaasuu goortaba isagoo ilintii iska tirtiraaya buu oointii joojiyey oo markaasu wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluh horta wuxuu yidhi hadday saddexdaasaa kuwaasehe dadka kale see noqonayaan markaasuu aada u ooyey markaasuu goortuu soo mirisaday buu wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluh أuلaئika اladiina laysa lahm fi اlآakhiraةi ilا الnar waxbita ma sanacuu fiiha وbaطl ma kanuu yacmaluun aayaddaasoo aqriya soo deliishaday marka dad waxaa jiraya walciyaadu biاllah camal badan leh laakiin haba'an manhuuran ay noqonayaan iyo qof hal hal biطaaqa kelimo keliya hal biطaaqa keliya ku qoran kaadh yar oo intaa le-eg farta intaada inuu leegahay laga yaabo wax alle wixii dembigiisa ahaay dhan uu baabi'inayo nasأl اllah alcaafiya rawahu muslim wuxuu leeyay jari bifatxi aljim xadiidka muslim iyo tirmidi iyo nasaa-i baa saddexduba wariyeen marka wuxuu leey jarin waxaa bifatxi aljim wakasir raa-i wa bilmadi ay shujaacun xaadiq saas ku hadla wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana naasan qaaluu kanaa marka haddaad fiirisada kan u warinayay xadiidka mar hore soo dhaafnay siduu Ehm, maxamed ibni zayd ibni cabdillahi ibni camrin yaa sidaa yidhiba horta hore soo yidhi hadduu si saxiixa u warinayaayo ibni cumar weeye ninka wax warinaya marka ma aha maxamed ibnu zayd wuxuu leeyahy cabdullahi ibni cumar baa wuxuu yihi radi allahu canhuma ina naasan qaaluu lahu dad baa ibni cumar ku yidhi inaa nadkhulu calaa salaatiinina umaradayadaan u gallaa faqulnaa fanaquulu lahum waxaan ugu hadlaynaayo oon ku dhahaynaa bikhilaafi ma natakalamu ida kharajnaa min cindihim wax aan ku hadlayno kolkaan kasoo baxno wax ka duwan ayaan kolkaan la joogno kula hadlaynaa qaala bnu cumara radia allahu canhuma markaas ibnu cumar wuxuu yidhi kunaa nacudu hada nifaaqan calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam rawahu buhaari munaafiqnimaan taa ku tirin jiray waqtigii nabiga sal allahu alayh wali wasalam laba wajilanima munaafiqnimo weeyaan markaa kolkaasaa la rabaa in runta loo sheegay lala joogo hadduu in la xantamaa fulinimo weeyaan و عن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع الله من سمع سمع الله به ومن yuraa'i yuraa'i illaahu bihi muttafaqun calayh qofkii sumca ha lagu maqmaqlo dadka isma maqashiya alla waa kuma maqashiya yani alla waa ku fadeexadeeya sumcadaas oo sumtuskiisaas ismaqashiintiisa ha lagu maqladaas yaa alla dadka u caddaynaya oo ku fadeexadoobaya waman yuraa-ii yuraa illaahu bihi qofkii marka istutusiyana alla waa ku ku maxaahayey waa ku tutusiyaayo yani wixii eh, muraa'inimadiisa iyo riyadiisa iyo maxaa ikhlaas la-aantiisaasuu dadka alla u caddeeya oo ku fadeexadaynaya muttafaqun calayhi warawaahu muslimu ayضa min riwaayati ibni cabaasin radia allahu canhuma wasamaca bitashdiid اlmiimi wamacnaahu adhara camalahu linnaas camalkiisaasu alla u tusiy camalkiisaasu uu dadka u muujiya riyaa-an uu samaynayo samaca allahu bihi tii kalena iyadana waxaa weye ay fadaxahu ywma alqiyaama wmacnaa waman ra'aa ay adhara linnaasi alcamal الصaalix liyadhara liyacduma cindahum qofkii camalka saalixa dadka u muujiya inuu agtooda ku weynaado oo ay darajeeyaan oo daraaddeed ay ku xurmeeyaan daraaddii u sameeya raa'a allahu bihi ay adhara sariiratahu baatinkiisaas iyo niyadiisaas alla u muujiya calaa ru'uusi اlkhalaa'iq وعn أbي هريرةa رضي الله عنه qال qال رsul ه صلى اه عليه وسلم man تacلma cilmا mima yubتغىa bih وجه الlahi عزa وaجل qofkii barta cilmi oo waxa dar alla loo barto oo wejiga alla lagu raadsada ah laa yatacallamhu isagoon u baranaynin ilaa liyusiiba bihi inuu helo mooyaane carada min addunyaa nafci addunyaad lam yajid carfa aljanna jannada raa-een carafteeda ma helo yowma alqiyaama yacni riixa carafta riixdu ka wada rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkana waa sidaa uu sheego waa saxiix oo صaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiix اljaamiع الصغيir wاlaxaadiiثu fi lbaabi kahiiraة mashhuura baabu ma yutawahamu anahu riyaء walaysa riyaءa walaysa biriyaa-in waxay dadku u malaynayaan inuu riye yahay aanse ahayn si hadda ka hor aanu soo maray nebigu sala alla alay slam dadka inuu muxuu aha u kala farqiyey waxaa ah kibir iyo waxaan kibir ahayn oo waxay kibir iyagu u maleeyeen uu sheegay inuu jamaal yahay oo aanu kibir ahayn sidii oo kaleo haddana marka waxa u kala farqinayaa wax oo dadka u malaynaya inuu riyo yahay aase riyo ahayn iyo wixii riyada ahaa wa can abi darin radia allahu canhu qaala qiila lirasuuli llahi sala allahu aleyh wali slm rasuulka allah waxaa lagu yidhi ara-ayta bal ka waran alrajula ninka oo yacmalu lcamala camalka samaynaya oo min alkhayri khayr ah wayaxmadu nnaasu calayna dadku ay ku ammaanayaan nin baa camal samaynaya saalix ah oo kolkuu samaynaya isagu da allo muu samaynaya laakiin dadkii baa ku ogaanaya oo ku ammaanaya oo ku jeclaanaya oo ku ugu shugreeya qaala markaasuu yihi tilka caajilu bushra almu'mini qofka mu'minkaa bishaaradiisii deg dega ahayd ila alla waata yidhi waa ka uu yidhi lahum albushraa fi lxayaati dunya wa fi laakhira midii bishaaradii marka degdega ahaydee dadka mu'miniinta ah awliyada alliha ay lahaayeen weeyaan tanu rawaahu muslim marka tantada keliya ma aha marka busharada degdeg ihiye hadda koo waan soo maray ru'yada saalixaad ihina inay mubashiraadkii nubuwada ka soo hadhay iyaduna ay tahay marka waxyaalaha noocaas oo kale iyobaa jiro oo qofka mu'minka ah alla subxaanahu wa tacaalaa adduunka sharaftiisa iyo uu ku muujinayo oo uu ku taageerayo ku ayidayo farxaddii weyneyd iyo sababkii weyneydna aakhiru u jira baabu taxriimi الnadari ilى اlmarأaةi اlأjnabiyati wاlamrad اlxasani ligayri xaajatin sharciya xaaramaynta la xaaraameeyey fiirin la fiiriya haweeneyda ajnabiyada ah iyo amradka amradka waxaa la yidhaha qofka aan gaadhin waqtigii uu ka soo baxayey garhku ka soo baxayey garma gaarin bay yidhaahaan qofka wiilka dhalinyarada weli garhkii waqtigu kasoo baxayaa gaarin ee quruxda badan ligayri xaajatin sharciya qofkaas amradka la leeyahay siduu alimaam ibnu taymiya raximahullah isagu uu sheegay isaga wax axaadiidoo kusoo aroortay gaar ugu soo aroortay oo nadariisa xaaraameynaysaayo ma ay jirto laakiin dadkii salafka ahaa ee a'immadii iyo culammadii ahaa baa markay ay arkeen wadcigay ku noolaayeen oo wadci faasida ahaayo wiilasha yaryar liwaadkooda aada iyo aada dadku ay ugu ba'naayeen oo kolkii dhulalkii gaalada laga qabsaday ee faris iyo ruom iyo magaalooyin waaweyn ay lahaayeen dadkii muslimiintaha ah ay degeen dadkaasuna caadaad xun ay lahaayeen sida haddaba ay yihiin yurub iyo america iyo beladaas oo maxaay aada iyo aada ugu fara badan tahay oo xataa rag isguursaday oo laysu ogolaado barlamaankooda kolkata ufasaxay fasaxayna rag isguursan karaan ay u jiraan mujtamacaad marka sida faasid oho wiilasha yaryarka aada loogu ba-an yahay ayay yay arkeen markaasay dadka uga digi jireen wiilashaas muxuu ahayey khalwadooda iyo feerintooda iyo waxyaalahaas uga digi jireenoo lianno fasaadka wiilasha lagu fasaaday baa beriga aad iyo aada u badnayd qaala allahu tacaala qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim waxaad ku dhahdaa mu'miniinta indhahooda ha laabteen oo naagahaas iyo waxyaalahaas iyo cawraadka dadka iyo ha ka laabteen wa qaala tacaala ina samca walbasara walfu'aada kulu ulaa'ika kaana canhu mas uulaa wa qaala tacaala yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur alla waa og yahay isha khaa'inada iyo waxa laabta ay qarinayaanba waa og yahay khaa'inada marka isha khaa'inadiihi waxaa weeyaan qofka oo muxuu ahay markii ay dad uu la joogo ee dadka ay soo fiirinayaanna iska dhigaya haweenka waxaan xaggoodii fiirinayninoo ka jeedsanaya kolkii dadku ay ka jeedsadaanna fiirinaya kaasaa la yidhaha alla waa ogyahay marka qofkaas oo dadka iska qarinaysa allana waa ku arkayaa wa qaala tacaala ina rabbaka la bilmirsaad can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay slam qaal kutiba calى bni aadama nasiibuhu min aلzina mudrikun dalika laa maxaala ibni aadam kastaba waxaa lagu qoray qaybtii uu zinada ka qaadan lahaa baa lagu qoray oo arrintaasuna waa gaadhaysaayo waa helayaa waa samaynayaa shakila-aan qof aan zinaysanaynin bani aadamka kuma jiro laakiin zinadii baa anwaacoo kala duwan zino weyn iyo marka zinooyin yaryar ayaa kala jira kii zinooyinkaas yaryar kii ku daystay ee tii weyneed iska celiya taas inaha yaryaru marka waxay noqonayaan lamamka alla uu dhaafayo ijtinaabulkabaa'irka iyo acmaasha saalixaad iyo istikfaarta iyo uu ku dhaafayo bay noqonayaan ayb wuxuu yidhi marka alcaynaani zinaahuma annadar labada indhood zinadoodu waa fiirada waaludunaani zinaahuma alistimaac labada dhagoodna zinadoodu waa dhegaysiga haweenka sheekadooda iyo heesahooda iyo waxyaalahaas iyo la dhegaysto wallisaanu zinaahu alkalaam carabkana zinadiisu waa hadalka oo naagaha maxaaye kulahaas hadla iyo wixii lamida walyadaani walyadu zinaaha albatsh zinadana gacanta eh, zina gacanta zinadeeduna waa qabashada iyo taabashada iyo waarijlu zinaaha alkhutaa lugta zinadeeduna waa socodka iyo tallaabada ay xaraamta u soconayso waalqalbu yahwaa wayatamana qalbiguna waa jeclaysanaya arrintaasoo waa tamaniyaya wa yusaddiqu daalika arrintaana waxaa ka dhabaynaya oo zinadii weyneed kolka ay dhacayso alfarju aw yukadiba masaa ku beeninaya farjigii baa marka in goortii dambe kuwa waxaasoo dhan waa ila isaga kusoo wada shubaya u keenaya weeyaan waxaasoo dhan marka way u adeegayaanoo way kicinayaan isagiina kolkii isagii marka uu kolka uu kaco oo xubnihii oo dhan oo sida ugu soo adeegeen haddii isagiina ku raacana zinadii weynayd baa kolkaa dhacaysa walciyaadu billah hadduu isagii ku diidana khalaas isaga ku beeniyey oo wixii oo dhan kolka waxay noqdeen muxuu ahaye saqaa'ir dunuub bay noqdeen muttafaqun caleyh wa hada lafdu muslim wa riwaayat lbukhaariya mukhtasara ibn cabaas radia allahu canhuma baa wuxuu dhihi jiray lamamka alla uu sheegay wax uga eg xadiidka abu hureyra aan ka maqallay ma jiro buu dhihi jiray lamamka alla uu sheegayo mxua aladiina yajtanibuuna kabaa'ir alsmi walfaaxisha ila lamam lamamka alla uu sheegayo kaan xadiidkan abu hurayra sharxaya buu leeyahay marka marka lamamka qof waliba waa ka dhacayaa qof waliba waa ka dhacaya yani saqaa'ir dunuuba taasa laga wadaa وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاal إyاكم والجuلوuسa في الطرقاaت kala ilaaliya idinka iyo fadhiisiga jideedka kala ilaaliya waa arrin aan soomaalida laga karaynin weliba masaajidda ugu daran wadaadada masaajidda ugu daran oo kolkii salaaddii laga soo baxo bay masjidka hortiisa isdhoobayaan oo masjid sliig ku yaallo oo maxaaha idhaaheen aid street ma yidhaahaan si istirida ay yidhaahaan oo aad ragga dalabadulcilmi iyo wadaadada iyo ay ugu tukadaan oo haweenna qeybta kore ay ku tukadaan oo aad u fara badan u wanaagsan ay ku tukadaan iyo haweenkii kasoo soo dacwoodeen mar alla markii salaada laga soo baxa bay halkii masjidka hortiisa ah isloobayaan oo haweenkii meelay maraan ayna helaynin oo jid duuban baa marka meeshana oo baabuur iyo waxaas maraan iyo jidkii goynayaan ilaa haweenkii soo dacwadeenoo warqado soo qoreeno markaas dadkii dadka uga digi lahaaba marka samaynaya nebigu marka sal ly slm wuxuu leey iska ilaaliya idinka iyo jidad fadhiisiga iska ilaaliya makhaayadaha hortooda iyo makhaayadaha eh, kusoo furan marka jidad kusoo furan iyo meelaha marshabiyeediga iyo guryaha eh, hortooda guryaha xagga albaa u furan maarata iyaguna jidadka hormaraan iyo kuwaas weeyaan oo waxay ahaayeen xadiidka oran qisaduu ku yimid carabtu waxay fadhiisan jireen saxaabadii ridwanullahi calayhim guryaha hortooday fadhiisan jireen oo ku sheekaysan jireen ilaa al waa caado ay hayaan oo odayaashoodii iyo aad ku arkayso xaafadaha markaad hormarayso intay dhigtaan muxuu ahaa sijaada halkaad dhigtaan oo shaah loo keeno oo shiishada iyo ku cabaayaan halka ku sheekaysanayaano caadadii baa walka odayaasha weliba sii dabahayaan marka taasuu nebigu sala allahu alay slam uga digay iyo wasaa u fadhiyaan yuu yidhi iska ilaaliya jidadka aad fadhiisanaysaan qaaluu markaasuu dha yaa rasuula allah maa lanaa min majaalisinaa buddun buddun yani ghinan kama maarmi karo oo ka maaran malihin jidadkayaga aan fadhiisanno meelaha aan fadhiisanno nataxadad fiiha waan ku sheekaysanaa fa qaala markaasuu yihi rasul lah sal ly slam faidaa abaytum ila almajlis haddaad diideen meeshan inaad fadhiisataan mooyaane faatu ariiqa xaqah jidka xaqiisa siiya qaluu wma xaqu طariiqi ya rasuula الله qaala gadu lbasar waa indhahoo la laabo haweenkii iyo waxa meelaha soo mariya iyo dadka tafaxiidan iyo muxuu ahay xeelaha sidaas iyo hawsha adag ha iyo ee laga yaabo cawradoodu inay muuqato iyo wagadu lbasr wa kafu dhibka ceshashadiisa aydan dhibaato dadka u geysanin waraddu salaam salaamta qaadideeda iyagoo isku jeeda oo iska sheesheekaysanaya baad soo ag maraysaa asalaamu calaykum leeda wax dheg kuu dhigaya aadan arkayn walamru bilmacruufi wannahyu can lmunkar khayrka oo dadka fartaan iyo sharka oo ka reebtaan qof si xun u dhaqmaayo ood aragto oo ka celisa iyo qof eh, muxuu ahaa eh, ku hanuuniso khayrka ku hanuunisa iyo wax sidaas oo kale muttafaqun caleyhi waana soo marray oo boqol iyo sagaashan baa kusoo marray waan abi طalxa zayd ibni sahlin radia allahu canhu qaala kunaa qucuudan bilafniya waa kan xadiidkan asaabkii sheegaya waxaan fadhiisan jiray aan fadhinay mx ah, ardaayada waxaa meesha guriga hortiisa ah meesha guriga hortiisaa ah la yidhaahaa guryaha marka iyagu ganjeelooyinka leh ee daaradda leh ee meel la fadhiisan kara iyo daash iyo leh ee qofku gurigiisii uu qof dhex fadhiya u yahay ma aha waa jidadka xagga waxaan albaabada oo jidadka u furan hortooday fadhiisan jireen markaasuu wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh waali wasalam ha natacadad fi aan ku sheekaysanayn fajaءa rasul lah sal rsulka alla yimid faqaama calayna iskaayo dul taagay faqaala markaasu wuxuu yihi maa lakum walimajaalisi الsucuudaat asucuudaat yani طuruqaat maxaa maxaa isuu ken jira idinka iyo maxaa isu ken geeyey idinka iyo fadhiisiga jidadka اجtanibuu majaalisa sucuuda ka fogaada majaalisa duruqda faqulnaa inamaa qacadnaa ligayri maa ba'sin xuma la'aan xumaan la'aan daraaddeed baan u fadhiisannay xumo aan u fadhiisannay ma uu jiro qacadnaa natadaakar wanataxadad oo iska sheekaysanayno cilmigan daakaranay qaala markaasuu yidhi imaa laa haddii kale yani haddii aydaan ka tegaynin faadduu xaqahaa xaqeeda guta gadu lbasar waraddu salaam wa xusnu lkalaam xusnu lkalaam buu kanu ku daray rawaxu muslim jaladiin suyuudi baa marka tirtiriyey oo xuquuqdaas xadiidka kusoo aroortay oo qaarkoodna daciif yihiin qaarna saxiix yihiin iyobuu isku soo jumleeyaay oo markaasuu shicirna ku tiriya السعuudaat waxa way bdm الsaadi والcayn ay طرqaat ayb وعn جرير رضي الله عنه qال سألت رsuل الله صلى اه عليه وسلم عن نdر الفجأة mxaa nadrada kadada ah ayaa weydiiyey oo adigoon iska filayn xaggan fiiriyey ruuxa weyn ishu kaaga dhacayso faqaala markaasu wuxuu yidhi isrif basarak leexi mxuahay indahaaga oo kolka ishu kaaga dhacdo oo adigo hortii hore xagga kada in haween kaa jiraan aan u malaynaynin kolkaad fiirisay ay islaantii ishu kaaga dhacday ha wadine ka leehay ayib rawahu muslim marka nadar fajcadaasaa la yidhaahaayo waatuu nabigeena sal lla alay sl aleyna sidoo kale ugula dardaarmay taan marka adigu ma aadan u qasdin oo waa mid khata kaaga dhacday oo khata'an alla kuu qaban maayo laakiin haddaad mar labaad ku celiso adigoo ogin islaani halkan taaganta ama fadhido amaad ku sii wado iyadii la sii raacdo taasuu alle kuu qorayaa rawahu muslim waan abi can umi salamata radia allahu canha qaalat kuntu cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wslam rasuulka alla agtiisaan joogay wa cindahu maymunata maymunatu radia allahu canha isagoo iyana maymuna bint alxaarثna ay alhilaaliya radia allahu canha iyana ay joogto faaqbala bnu umi maktuum ninkii ibnu maktuum ahaa indhahala aabaa yimid wadalika bacdamaa umirna bilxijaab kolkaasuna waxa ahayd intii annaga haweenka ummahaatulmu'miniinka ah xijaabka nala faray ee la yidhi waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min wara kuntu cinda rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla agtiisaan joogay wa cindahu maymuunata maymuunatu radia allahu canha isagoo iyana maymuuna binti alxaarisna ay alhilaaliya radia allahu canha iyana ay joogto fa aqbala ibnu ummi maktuum ninkii ibnu maktuum ahaa la aabaa yimid wadalika bacdamaa umirnaa bilxijaab kolkaasuna waxa ahayd intii annaga haweenka ummahaat almu'miniinka ah xijaabka nala faray ee la yidhi waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab faqaala nebiyu sala alla alay slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi ixtajibaa minhu iska xijaaba ka xijaabta faqulnaa yaa rasuula allah alaysa huwa acmaa laa yubsirunaa walaa yacrifunaa soo maaha nin indhalo oo aan arkaynin aanana na garanaynin faqaala nebiyu sal ly slam afcam yaa waani antumaa alastumaa tubsiraani miyaydaan ahayn idinku kuwa idinku ma waxaad tihiin kuwa indhale oo so idinkuba ma arkaysaan rawahu abu dawud oo tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix saasuu yidhi alimaam aلtirmidi radia allahu tacaala canhu wa ardaah lakin alxadiid laysa biصaxiixin walaa xasan bal huwa xadiiثu ضaciif ضacafahu sheikh اlalbani fi fiqhi sira wa fii غayrihi min kutubihi marka xadiidka hore daciif weeyaanoo sanadkiisa waxaa ku jira nin nabhaan la yidhaaho ninka umu salama radi allahu canha canhuma xadiidka ka warinaya oo nabhaan la yidhaaho mawlaa umi salama radi allahu canhuma majhuul weeye lam yuwahiqu غayru bni xibaan ayb وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه أن رsuل الlه صلى اه علي سلم qاal laa ynduru الرaجل إilىa cawraة الرaجل wala الmarأaةu ilىa cawraةi الmarأة ma fiiriyo ninku ninka cawradiisa ninka ninka cawradiisa ma fiiriyo aanun fiirinin haweenayduna haweenayda cawradeeda ayna fiirinin ligayri qarad yani qarad sharci haddii uu jiro oo dhakhtar iyo umulise iyo wax sidaasay ay yihiin waa kolkaas marka iyadu kuma jirto walaa yufdi arajulu ila arajul ninkuna yaanu ugu isugu bannaanaynin nin kale isku bannaanaynin jidhkooda iyo cawradu isku bannaanaynin fii thawbin waaxidin hal mara oo keliya laba nin yayna hal mara isla huwanin iyaga oo midna wax kale aan uga hosaynin oo mid weliba maradaas ma wax kale aanu qabin yayna isla huwan mare isla huwanin oo jidhkooda isku bannaan yahay wax kale xiga aanu jirin mukaamaca la yidhaha taasoo kale oo ninkiiyo naagtiisa mooyaane qof dad sidaa u wada seexan kara oo iyagoo jirkoodii ay isku bannaan yihiin walow ayna istaabanayn nin babayan oo muxuu ahaye halkaa mara un wada huwan ma uu jiro walaa tufdi lmar'atu ila almar'ati fi thawb alwaaxid rawahu muslim haddii marka la rabo dhaxan iyo intay joogto in la isla huwado buste iyo wax lamida la isla huwado oo qof waliba marka ama surwaal u gashan yahay ama macawiis ama muxuuha ah midba go-na gaar u huwan yahay kursiina dusha la yskagala huwan yahay taas iyada maaha waa labadii qofoo mid waliba jirkiisi wax kale aanu saarayn marada ay wada huwan yihiin mooyaane ah, rawaahu muslim wa ah, baabu taxriimi alkhalwati biاlajnabiya khalwada waxaa la yidhaha isku cidlaysiga haweenay iyo nin kale ajnebiyihi inay isla isla meel cidla isla joogaan oo iyagoon dad kale aanu ku dhekala dhex jirin xaaraamaynteeda weeyaan waa arrin soomaalida aad iyo aad aqoonteeda ugu yartaa iyo daryeelkeeduba safarulmar-a biduuni maxram iyo hadda waa lagu baraarugay oo aada baa looga hadalo aad bay haweenka qaar badanoo ka mid ihi oo ahlu khayr ha u ilaaliyaan laakiin khalwadaas iyo ikhtilaadka iyo sheekada afka la isla laacayay iyo waxyaalahaas ayay weli haweenkeenni iyo raggiiba kusii dambeeyaan qaala allahu tacaala waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab markaad wax alaab waraysanaysaan ka weydiiya min waraa'i xijaab idinka oo wax uu idin dhexeeyo derbi iyo albaab ceshan iyo daah iyo waxaa idin dhexeeyo وعn cqبة بن cاamirin الجuhaniyi radي allahu canhu ana rasuul اlah sl sl qaal إiyaakum wالdخuula calى النisaa kala ilaaliya idinkii haweenka ugalidooda haweenka inaad oon raggoodii joogin inaad guryahooda ugu gashaan iska ilaaliya faqaala rajulu min alansaar nin ansaareed baa wuxuu yidhi afara'ayta alxamwa bal ka waran dumaashiga dumaashiga ka waran xamka waxaa weeyaan waxaa la yidhaahaa naagta ninkeeda qaraabadiisa walaalkii iyo adeerkii iyo inaabtigii iyo adeerkii kuwaasaa la yidhaahaa aabbahii iyo wiilkii iyo iyagu kuma jiraan naagta ninkeeda wiilkiisa iyo aabihii iyo awowgii iyo ku awowgu yahay ilmihiisa sii dhalay iyo kuwaas iyagu kuma jiraan marka dadka qaraabada ee kale ee baa la sheegaya qaala markaasuu yidhi alxamwu lmowtu dumaashigu waaba geeri yani waa daran yahay isagu gelitaankiisu haweenka naagta walaalki iyo adeerki e, iyo inuu u galaa iyadu waaba sii daran tahay walxamuu qariibu zawji ka akiihi wa bni akiihi wa bni naagta qariibkeeda isaga waxaa la yidhaha khatam baa la yidhaahaayo ninku naagta uu qabo qaraab qaraabadeeda walaalkeeda iyo adeerkeeda iyo wayaalkaas waxaa la yidhaha khatam kan mxua ninka xaggiisa ana xam baa la yidhaahaa وعn iبن cabاasi رadي الله عanهuma أna rasul ه صل sl qaal laa ykluwana أxadكم bimriأatin إlaa maca dii maxrami mutafq عaleyh yuuna la cidlaysanin midkiina haweeney ilaa qof maxramkeedii inuu la jiro mooyaane marka axadukum baa laleeyahy iyo imra'atin waa labadoodiiyo kale inay yihiin ama haddii tacadud meesha uu jiro oo laba nin iyo wax sidaas ay yihiin wax riibi iyo xumihina meesha ayna jirin iyaduna meesha kuma jirto arrintaa xadiis saxiix ahoo muslim uu warinayo can cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ayaaba cadaysay iyada taas ayb mutafaqu calayhi wacan buraydata radia allahu canhu qala qala rasul lah sl ly slam xurmatu nisaa'i lmujaahidiina cala alqaacidiina ka xurmati ummahaatihim xaaraamnimada ay ka xaaraam yihiin ragga mujaahidiinta ee jihaadka ku maqan haweenkoodu ragga hadhay ee jihaadka ka hadhay ay ka xaaraam yihiin sida hooyooyinkood xaaraamnimadooda oo kale bay lamid yihiin oo qofkii marka nin mujaahid a ah haweenaydiisi ka zinaysta oo jihaad ku maqan nin hooyadii ka zinaystay buu la mid yahay walciyaadu billah wamaa min rajuli maa min rajulin nin ma jiro oo min alqaacidiina kuwa hadhay ee dagaalka ka hadhay ah yakhlufu oo uga dambeeya rajula min almujaahidiin nin ragga eh, jihaadka ku maqanaa nin ka mida ah fii ahlihi ahalkiisa uga dambaynaya oo fayaqunuhu fiihim ku khiyaama oo calaqa xun iyo la xidha ilaa wuqifa lahu yowma alqiyama maalinta qiyaamaha mee loo joojinaya meeshaasaa loo joojinaya faya'kudu min xasanaatihi maa shaءa xataa yardaa xasanaadkiisa intuu doono isagaa loo dhiibaya waxaa la dhahaya ninkaasu saasuu kuu galay adduunka intaad joogta adiga oo jihaad fii sabiili llahi ku maqan buu ahalkaagii kugu khiyaaneeyey xasanaadkiisa intaa doonto ka qaado waxaa doontana u daa uma iltafata ilaynaa rasuulu llahi sal l slm rasuulka allana soo firiyeyo faqaala markaasuu yidhi maa dannukum maxaad umalaynaysaan maxaad umalaysaa qiyaamaha oo dhibaatada joogta allaba uu ka warramay oo qof waliba inuu naftiisa u baxsado un uu jeclaan lahaa qof la yidhi xasanaadkiisiibaa adigaga lagu dhiibay oo lagu fasaxay waxaa doontana ka qaado waxaa doontana u daa maxaad malaysa inuu waxuga tagayo rawahu muslim ayb halkana waxaa iigu qoran xadiis aan ku qortay oo aad iyo aada xadiis u muhim ah oo yani sida looga jaahil yahay marka laga fiiriyo xadiidkaasina wuxuu leeyahay naha nabiyu sala allahu alayh wasalam an tukallama annisaa'u ilaa biidni aswaajihina haweenka in lala hadlo inaa raggeeda laga fasax qaato mooyaane in layskala hadlo muxuu ahay buu nebigu nahiyey sal lla alay slam in raggooda la weydiisto la weydiiyo mooyaano la yidhaaho haweenaydaada waxbaan weydiinayaa raallig ahow oo marka yidhaho la hadalwa taas mooyaane in la yskala hadlo qofba marka tuu doono maaha xadiidkana waxaa wariya طabaraani can ibni camrin cabdillahi bni camr radi allahu canhuma waana صaxiixo صaxaxahu sheikhu اlalbani fi saxix اljamic الصغيr wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa baabu taxriimi tashabuhi الrijaali bالnisa wالnisaءi bالrijaali fi libaasin وxarakatin وغayri dalik haweenku inay ragga isku shabahaan iyo raggu inay haweenka isku shabahaan oo dhar xidhasho iyo hadal iyo dhaqdhaqaaq iyo timo iyo wuxuu noocaas oo kale iskaga shabahaan xaaraamaynteeda la xaaraameeyey kabaha barafuunka dharka hadalka wax walo rag isu ekaysiinaba haweenka waa ka xaaraam wax walo naaga isu ekaysiinhina rag xaaraan bay ka yihiin وعn iبن cabاasi رadي الله عanهuma qala lacna rasuل الlahi صلى اه عlيه وsلم almukhanasiina min الrijaali wاlmutarajilaati min النisaء kuwa isnaageeye ee ragga ana waa nacladay kuwa haweenka ah isrageeyana oo ragga isu ekaysi ragga isku shabahana wuu nacladay marka mukhanafiin marka la leeyahay kuwa faaxashada lagu sameeyo ee soomaalida ciyaar suuqeedu khaniisi waxaas ay yidhaahaan oo keliya ma aha oo marka kaas isagu naagaha isku shabahee sida naagahoo kale loogu galmoodo ma aha isagu kaas waa sii daran yahay ee waxa weeye ka mujaradu tashabuh tashabuh sida naagahoo kale timaha u dabanayo oo cillaamanayo wax sidaasoo afka guduudsanayo waxa noocaas oo kale wa fii riwaayatin lacna rasuulu lah sal ly slm almutashabihiina min alrijaali bالnisaءi wاlmutashabihaati min الnisaءi bالrijaal rawahu الbukhaari wuxuu nacladay rasuulka alla salى اllahu alيyh wali wasalam tana ka waadixsane kuwa ragga ahe naagaha isku shabaha iyo kuwa haweenka ahe ragga isku shabaha rawahu bukhaari ayb labada riwaayaba marka bukhaari baa wariyay baabu bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi ayaa iyagu saddexdaasa wariyey marka wacan abi hurayrata radi allahu anu qala lacana rasul lah sal ly slam alrajula yalbasu libsata almar'a wاlmar'ata talbasu libsata alrajul wuxuu naaladay rasuulka alla sala allau alay wasalam ninka oo xidhanaya siday u labisata haweenku u labistaan iyo naagta u labisanaysa siday ragga u labistaan ragga sidiisoo kale u labisanaysa iyo naagaha ragga naagaha sidooda kale u labistaan waxaa aada iyo aada u badan naagaha sida ragga u labista ee surwaalka iyo shaatiga iyo waxyaalahaas xidho ee weliba surwaal dhabku aho bawdyaheedii iyo wixii baryihii ay muuqan yihiin waana qaawanaan waana qaawanaan ilan xubinkii buu tilmaamayaa waana tashabuh muxua ragga la isku shabaha oo labadaa dhanba xaaraan buu ka yaho naclad bay mudanayaan mudaacafa ah rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix wakadalika rawaahu alxaakim ayaa isna wariyey xadiidkuna waa saxiixu saxiixu alalbaariy fii saxiixi aljaamic asagiir waalmishkaah wa jilbaab almar'a almuslima wagayraha min kutubih wa canhu radia allahu anhu qala qala rasul lah sl ly slam sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa laba nooc oo ahlu naarkaa ah weli ma aanan arag laba nooc ahlu naarkaa ummadiisa imaan doono oo loo sheegay maan zamankiisi aan jiraynin oo aan arag qowmu macahum siyaatun kaadnaabi bilbaqari yadribuuna biha annaas kuwii hore waxaa weeyaan niman oo haysta shaabuugiyo dabada lo-da oo kale ah guurguurana xoog badan oo dadka ku garaacaya kuwaasna waxaa lagu fasiray booliiska iyo waxyaalahaasa lagu fasiray oo zamanadan tada cusub ee muxuu ahay milatarigi waxyaalahaas iyo nidaamka yurub iyo ka soo qaateen dowladaha islaamnimada muslimiinta ahee ka xoroobay yurubtii iyo nidaamkoodii iyo qaatay ayaa waxay wadan jireen intaan hadda godomadan yaryar ee aan loo soo bedelin ee shaabugya dhaadheer oo waxyaalahaas oo kale ay wadan jireen oo dadka ku garaacaan warijaalun iyo niman oo naago nisaa naago oo kaasiyaatun labisan caariyaatun oo qaawan mumilaatun oo wax qalloociya mumilaatun isqalqalloociya oo maa-ilaatun qalloocsan iyaguna waxna qalloociya iyaguna qalloocsan waxna ru-uusuhunna madaxoodu ka asnimati lbukti ila waxay la mid yihiin geel bukti waa geel nooca geela ka mida weeyaan geela buktiga la yidhaaho ee hayska leh ee muxuu ahay madaxo kurskiisa oo kale midtimoodu la mid yihiin oo timo ay weyneeyaan oo kor u yuuqaan oo eh, mxaala tuuba iyo taageer iyo waxay dhihi jireen iyo ay ku guri jireen sida kuwaas weeyaan laa yadkulna aljannata jannada ma galaan walaa yajidna riixaha carafteedana ma helaan wa ina riixahaa la yuujadu min masiirati kada wa kada carafteedana waxaa laga helaa meel loo socon lahaa intaas iyo intaasoo sannadood rawahu muslim labadaa noocba marka ahlunaar naar weeyaan macnaa kaasiyaad ay min nicmat illaah wayna labisan yihiin waana qaawan yihiin ayuu xadiidku yidhi marka siday ku noqonayso inay labisan yihiin xagna ay qaawan yihiin ayuu rabaa inuu iswaafajiyo marka wuxuu ag midda hore waxa wuxuu leeyahay nicmadii allay labisan yihiin oo ku dhex jiraan caariyaatun min shukriha shukrigeedana waa ka qaawan yihiin taasu waa taawiil baciid ah macnaahu تstr bعضa badnha وتkshifu bعضha إظhaarا لجamaaliha وanaxwihi jidhkeeda qaarna waa qarinaysaa qaarna waa qaawinaysaayo madaxa iyo qoorta iyo kubabka iyo gacmaha iyo bay muujinaysaa qaarna marka waa meelaha jamaalka uu ku jiro ee mafatin اlmar iyo waxyaalaha ay yidhaahaan marka jidhkeeda qaarna waa qaawan yahay qaarna waa labisan yahay kaas waa macquul waqiila tlbsu thوba رaqiiqا yasifu lowna badaniha ee waxaa la yidhi waxay xidhanaysaa dhar khafiif aho diric iyo waxyaalo khafiifa ah, garbasaar iyo oo aad iyo aadna marka loo arki jiray soomaaliya ilal aanana jooga intay saxwadan islaamiyada mubaarakada ayna imanina gabdho badan ayna xijaab ka qaadanin garbasaar khafiif ahoo midabkii uu ka muuqanayo ay xidhan jireen wa macnaa maa maa'ilaatun qiila can taacati illaahi tacaala tacada allay ka qalloocan yihiin وma يلزمهنa حفظه ومميلات أy يعلمنa غayrهنa فعلهنa المذموم فicilkoodaasoo kole dibkana gabdhaha kalena barayaan وqiila mائلات يمشhيna متوktiraaت waxaa weeyaan waxaa jiri jirtay mishyo oo mishto lagu magacaabi jiray almayla oo kayfiya haweenka u socdaan iyo ahaan cazatulmayla la dhihi jiray iyo laga soo qaadan jiray mutawakhtiraadku kuwa ragooda weeyaan isjajabiy oo laafyooda mumiilaatun liaktaafihinna garbahoodana qalqalloociya waqiila maa'ilaatun yamtashitna almishtat almaylaa shanlaysi iyo tima dhisid oo lagu magacaabi jiray almaylaa lagu magacaabi jiray ee timaha u shanlaystaana waa layidhi wa hiya mishtat lbagaaya naagaha dhilooyinkiisa ee u shallaysan jireen weeyaan zamankaas hore wa mumilaatun yumashidna dayrahuna tilka almishta haweenka kale saa ugu shalleeya wa ru'uusuhunna ka asnimati lbukti ee yukabirnaha way weyneeyaan wayucadimnahaa bilafi cimaamatin aw cisaabatin aw naxwiha naxwi wax lamida ah, mare iyo cimaamad iyo wax kale ku gurguraan bay la weyneynayaan gela kuriskiisa oo kale ka dhigayaan baabu nahyi can اtashabuhi bالshayطaani wاlkufaar gaalada iyo shayطaanka iyo in laisku shabaho oo muxuu ahaa khalqiga xunxun in laisku shabaho laisu ekaysiiyo alimaam ibnu taymiya raximah اllah wuxuu leeyahay kitaab qayim oo aad iyo aad u wanaagsan oo uu ku magacaabay iqtidaa'u siraaط اlmustaqiimi mukhaalafata ahli اljaxiim oo uu ka soo qaatay qowlahu tacaala ihdina siraata almustaqiima siraata aladiina anamta calayhim marka siraadka mustaqiimka mxuab alla subxaana wa tacaala kolkuu dadka muslimiinta inay ku ducaystaan uu berayay ma una ku ducaysanin jidka toosan alla nagu hagaaji keliyahe inay yidhaahaane wuxuu raaciyey jidkaasu inaanu ahayn jidka gaalada jidka toosan oo jidkii gaalada aan ahayn alla nagu toos marka jidka toosan baa wuxuu keenayaa in ahlu naarka la khilaafo gaalada iyo anwaacdooda oo dhan iyo shaydaanka iyo waxaasoo dhan la khilaafo markaasuu taasoo marka hadda sidaasoo halkan kada u sheegaya uu leeyahay shayطaanka iyo gaalada in laisku shabaho xaaraamaynteeda waa kitaabkaas marka kitaab wanaagsan weeyaanoo istaahila in la iibsado oo la barto oo la diraaseeyo wa can jaabiri radي allahu canhu qaala qaala rasul lah sl lay slam laa ta'kuluu bishimaal bidixdaa waa ha ku cunana faina shayطaana yaakulu wayashrabu bishimaal bishimaalih shayطaanku bidixdiisa wax ku cunaay oo ku cabaayay xaqiiqa inay tahay oo qubmaatii wuxuu cuno oo bidixda ku cuno wax malaynayaa ma jiro rasuulka alla sal ly slm marka ka warramay rawaahu muslim wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana rasul lah sal sl qaal laa yaakulanna axadukum bishimaalihi walaa yashrabanna biha yaanu kuna bidixdiisa yaanu midkiina wax ku cuni yaanuna cabin faina shayطaana yaأkulu bishimaalihi wayashrabu biha rawahu muslim w عan abi hurayrata radi allahu anhu ana rasul lah sl slm qaal ina alyahuuda wالnasaara laa yasbiquun fakhaalifuuhum mutafaq caleyh yahuud iyo nasaaradu ma cilaantaan oo ciradooda ma bedelaan eh idinku khilaafa oo ciradiina midabeeya weeyaan oo laakiin madowga ka ilaaliya oo jaallaha iyo xumrada iyo brownka ka yidhaahin iyo kuwayaalkaas almuraadu khidaabu shacri اlixyati wالra'si اlabyad bisufratin aw xumra kaasaa laga wadaa wa ama asawaadu famanhiyun canhu waa la iska reebay sida kamaa sanadkuruhu fi lbaabi bacdahu in sha allahu tacaala baabu nahyi الrajuli wاlmarأati can khidaabi shacrihimaa bisawaadin reebidda laga reebay haweenka iyo raggaba inay timahooda ay ku maxaa ku cilaamaan ay ku rinjeeyaan wax madow yani timaha cirada ah weeyaan ayb وعn jaaبir رadي الله عnهma عnه أنa qاal utiya بأbi quxaafaةa waalidi abi bakrin الصديqi رadي الله عnهma yowma faتxi maka waxaa la keenay abu quxaafa la keenay magaciisa cثmaan بn caamir الtaymi baa la dhihi jiray radي الlahu canهuma maalintii faتxu maka la qabsaday baa la keenay wa ra'suhu wa lixyatuhu ka haqaama isagu oo madaxiisi iyo garhkiisuna ay haqaamada la mid yihiin samaamaduna waxa weeyaan waa nabaad oo ubax cad iyo midho cadcad iyo leh yani boosh cad uu yahay madaxiisa iyo garhkiisu baa la keenay oo in dhala gacanta la hayo faqaala rasuulu اllahi sala اla alay slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi غayiruu hada wajanibuuhu الsawaad rawaahu muslim ka bedela kan oo yani cirada inteeda ka bedelo midabkeeda oo ka fogeeya madowna madowga ka ilaaliya yani waxaan madow ahayn ku bedela rawaahu muslim marka kol hadduu yidhi janibuuhu sawaab oo muxuu ahaye laa tusawiduu iyo utrukuu taswiidahu waxaas aanu dhihino janib uu ka cabiray aad iyo aad buu marka u fogeeyay nebigu sala allau alay slam nahyigiisa waa xaraam marka cirada in la madoobeeyaayo xaraam weeyaan xadiid kaleo iyadu sariixan uba sheegaysaana waa jiraa hadidaysa oo inuu ahlu naar yahay qofka sidaas oo kale oo qofka timihiisa ciradiisa ku bedela madow aanu janno dhadhaminaynin sheegaysaana waa jirta baabu الnahyi can اlqazci wa huwa xalqu bacdi الshacr bacdi الra's duna bacd wa ibaaxati xalqihi kulihi lirajuli duna almar'a madaxa qaarki in la xeero waa ka qasxi lagu macaabo qaarka timaha lagu daayo heeraar iyo dhoor iyo ka ay yidhaahaan way reer baadihu siday yeelaan ee banaan badina gabdhaha qaalibka ay yeeli jireen inay xeeraan madaxa intay qaar xeeraan qaarra timaha u daayaan oo kolalka qaarkoodna wiilasha ayba timo inta koloo dhan intay xeeraan hal dhoor ay u daayaan ama intay hareeraha ka soo xeeraan ay hal tax oo isku jooga fooda ilaa qadaadka isu joogta oo diiqa dhoorkiisa oo kale ay u reebaan gabdhahana iyadana dhoorreyba la dhihi jira ilaa gabadha ay ka weynaato guurgal ay ka gaadho xiirimaad kaleba ayna lahayn sidaasoo kale iyo ayay ahaayeen qasciga oo sida xadiidka ibnu cumarna uu sheegi doono xaraam weeye kaasu iyo iyadoo ay bannaan tahay timaha in dhammaan wada la wada xiiro iyo in la wada daayaba xagga ragga ay u bannaan tahay haweenkase ayn xiirimaadku uba bannaanayn sida uu sheegayo alimaamu nawowi radia allahu tacaala canhu ardaa can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam nahaa can ilqazci muttafaqun calayhi qazciga ayuu reebay oo yani waa kaan soo sheegnay maaniisuna aan sheegnay xadiidkan waa muttafaq caleyhi kole hadduu nahiyeyna marka xaraam weeyaan wa canhu radia allahu canhu qaala ra'aa rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka alla wuxuu arkay sabiyan canug buu arkay xuliqa bacdu shaari ra'sihi madaxiisa timihiisa qaarkood la xiidhay waturika bacduhu qaarkoodna laga tegay oon la xiirin fa nahaahum can dalika arrintaasuu ka reebay wa qaala wuxuuna yidhi ixliquuhu kullahu aw trukuuhu kullah wada xiira dhammaantii ama wada daaya dhammaantii marka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha in la kala farqiyaayo ay xaraanta tahay in la jamciyaana ay xaraanta ta ay xalaasha tahay timihii marka in la wada daayo iyo in la wada xiiro oo timihii oo dhan lagu camimo ama xirrimada ama la-aan waa xalaal in la kala farqiyo oo qaarna la xiiro qaarna la daayaana xaraam weeyaan waxaa taas ka dhigan kabagashiga labada lugood in midna kabta la geliyo midna laga daayo waa xaraam weeyaan in labadooda kabaha la wada geliyo iyo in labadoodaba laga wada daayo oo la kaba tiro mooyaane in labadii lugood midna kab ay ku jirto midna ayna kaba qabin taas xaraam weeyaan rawaahu abu daawuud biisnaadin صaxiixin calaa shardi الbukhaariyi wa muslim waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weeyaanoo صaxaxu sheikh اlalbani fi صaxiixi اljaamic الصaغيir waxaa xadiidka weliba wariyeyba nasaa-ina waa wariye muslimna waaba wariyey وعn cabdاللahi bni jacfari radي allahu anhu canهuma أna الnabiya slى اllahu عalayh wali wslam amhala ala jacfar ثalaaثan nebigu sala اlه alay slam wuxuu u kaadiyey oo u sugay oo ka joogay reer jacfar markii jacfar geeridiisa ay timid radia allahu canhu isagii iyo shuhadadii kale la jirtay ee qaswatu mu'ta lagu laayay umarada ahaa iyo raggii kaleba markii geeridoodii timid ayuu saddex beri ka maqnaa kolkuu u sheegay dabadeed ثuma ataahum markaasuu saddex dawadeed u yimido faqaala markaasuu wuxuu yidhi laa tabkuu calaa akhii bacda alyawm ha u ooyina walaalkay maanta intii ka dambaysa saddexdii berii horese oo ku daayay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi udcuu lii bani akhii iigu yeedhay wiilashii walaalkay fa jii'a binaa waana la keenay cabdullaahi baale radi allahu canhu kaannaa afruqun sidii annaga oo jijiileeyo oo kale ah yani daciifiin ah baa nala keenay fa qaala markaasu wuxuu yidhi udcuu li alxallaaq iigu iigu yeedha tima fa amarahu waa uu amray fa xalaqa ru'uusanaa timihii buu naga xiiray marka timihii waa ku ka xihay nebigu sala allau alay waslm ilma jacfar in laga xiiraa buu faray marka in timaha madaxa in la xiiraayo waa bannaan tahay caruurta iyo dadka waaweynba kol haddiiba rag ay yihiin rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin calaa shardi lbukhaariyi wa muslim <clears throat> wa can caliyin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam an taxliqa almar'atu ra'saha rawaahu tirmi rawaahu nasaa wuxuu reebay nebiga alla sala allahu alayhi waali wasalam inay haweenaydu xiirta madaxeeda waa uu reebay waatuu imaamu nawowi radi allahu canhu tarjamada uu u sameeyey ulaha duuna almar'a marka xadiidkan uu deliishanayaayo uu leeyahay haweenku inay madaxooda xiiraan iyaga uma banaano oo xadiidkan kadaa faa'iideynayuu leeyahay oo rasuulka allah reebay sala allahu alayh waali wasalam xadiidka waxaa wariyay النسائي تirmidina isna waa wariyay lakin xadiidku waa ضaciif o ضacafahu الشheikh الألbاني في ضaciif الجامع الصغير wa silsilaة xadiiث ضaciifa ومشhكاaت المصاabيح وغayriha marka xadiidkan kada qabsasho ma leh waa ضaciif haweenka marka timaha inay iska xiiraan wax ka mancinayaayo ma uu jiro kol haddii xadiidkan kada ضaciifu noqday ku kalena aanu jirin laakiin iyaga marka waxaa weeye xadiid kalaa jiro oo dhahaya kolka xajka ay tahay laysa calى النisaaءi alxalq inamaa calى النisaaءi التaqصيir haweenka waajibkuma aha timahooda inay xiiraan iyagu waxaa laga rabaa un inay timaha inay jaraan ummahaat اlmu'miniina ridwan ullahi calayhina timaha way iska jari jireen oo muxuu ahaayey kolkay soo xajiyaan iyo oo cumraysaan iyo timaha waa jari jireen baabu taxriimi wasl الshacr wاlwashm wاlwashar wahuwa taxdiid اlasnaan timaha tima ku daba xidhiidhinta timaha la dheeraysto oo haweenku muxuuaha ma ay timo kale ay gashadaan oo kuwa barokada la yidhaaha ama timahoodii timo kale ay ku daba xidhaan oo ay iska dhigto inay timo dheer tahay oo timahanu tabiici u yahay xaaraamayntiisa washmiguna waxaa weeye jidhka oo la cagcagaariyo oo la xarxardho kaasaa weeyaan kolkaas waxaa weeya inta irbad iyo wax lagu mudmudo kolkuu dhiig kasoo daato indhakuuli waxaa lagu shubo meesha ay cagaaranto oo aad shucuubta qaarkood aad iyo aad ay arrintaa uleeyihiinoo jidkooda aad u xarxardhaanoo kuwa wejiga iskaga sameeyey iyo kuwa gacmaha iskaga sameeyey iyo kuwa jidhkooda oo dhanbaba kuwada sameeyaba ay leeyihiin kuwa wax isku sasawira kulliba wax isku sawira ku bandiira isku sawira ku wadna isku sawira waxba wax sidaasoo kale ay ku tafanunaan waxaasoo dhan xaraam weeyaan washarkuna waxa weeyaan isaguna waa timaha ilkaho la qorqoro ilkahoo la qorqoro oo la dhuudhuubo la fiiqfiiqo taas weeyaan soomaalidu sidaa runtaa kuma badna arrimahaas oo washmigaas iyo isaga maba yaqaanaan ilaa wax naadirahun mooyaane laakiin waxaa jira zamanadan tada dambe kuwo muxuaha indhakuush iyo dhabanka bar iyo waxaa iskaga yeeli jiray washarkaasna muxuu ahaayey soomaalida qaarkeed reer jabuuti iyo deelkaas xaggaas dega jabuuti iyo dirdhabe iyo meelayowgaa dega way sameeyaan oo ilkaha waa qorqortaan waa fiiqfiiqdaan waxaasoo dhan marka waxaa weeye waa xaraam fanax inuu qofku inuu isu yeelo iyo inuu ilkaha fiiqfiiqda iyo oo sida micida oo kale foolashiisa uu ka dhigay iyo waxyaalahaasoo dhan wada xaraam weeye qaala allahu tacaala in yadcuuna min dunihi ilaa inaahaa wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida lacanahu allah waqaala laأtakidana min cibaadika nasiiba mafruuda walaudilannahum walaumaniyanahum wala'aamurannahum falayubatikuna aadaana alancaam wala'aamurannahum falayugayiruna khalq allah wman ytakid الshayطaana waliya min duni اllah faqadkaas yara khusraanan mubiina aayadda dhamaystirkeeda marka wuxuu leh alla subxaanahu watacaala in yadcuuna ma caabudayaan min duunihi alla kayrkii ilaa inaafan kuwa dhadig mooyaane kuwa dhadig waxay u samayn jireen magacyo dhadigood ah iyo asnaanta ay caabudi jireen inkastoo iyadu waxaan naf lahayn a ahayd magac dhadig ayay u samayn jireen oo laata iyo cuzaa iyo manaata iyo waxyaalahaas ayay mxuha ah, ku magacaabi jireen wain yadcuuna mana caabudayaan ilaa shayطaanan shayطaan mooyaane wax kale ma caabudayaan shayطaankaas oo mariidan oo ah mid ka baxsan cibaadada alliya taacadiisa ka baxsan oo madax adag mutamarid ah lacanahu اllah alla uu nacladay wa qaala oo yidhina laأtakidana min kolkii marka jannada laga soo saaray la nacladay isaguna goodiye oo dhaartay oo yidhi la'attakidanna walle waxaan ka samaysanayaa rabbi ow min cibaadika addoommahaaga nasiiban mafruudan qayb go-an qayb go-an anigu aan leeyahay odig aan ku caabudaynin aan anigu duubsado aniga jidkayga soo raacda ayaan addoommahaaga ku yeelanayaa wala udillannahum walle waan luminayaa wala umaniyannahum waan yididiidaysaynayaayoo hawaan gelinayaa wala'aamurannahum waan amrayaayo falayubatikunna waxay googoynayaan aadaana alancaami xoolaha dhegahooda xoolahay dhegaha googoynayaanoo jeexjeexayaanoo sunsuntayaano walayuayirunna wala'aamurannahum waan farayaayo falayuqayirunna markaasay bedelayaan khalqa allaahi abuurka alla abuurkii allay bedelayaan oo neefkii oo dhaga qaba oo dhagihiisi fayowg yihiin aada abuurtay ka bedelayaan oo waxyaale ku salsamaynayaan ku ay jeexjeexaan iyo ku ay qarqooraan oo dhexda ka dalooliyaan iyo ku ay ahay dhegta bargooyaan iyo waxaasay ka dhigayaan marka waa takyiru khalqillaahi daas weeyaan takyiru khalqillaahi wada weeyaan oo waxankada hadda muxuu ahay washmiga iyo washarka iyo waslu shacar iyo kulli mid waliba sidii alla u abuuray si aan ahayn yuu iska dhigayaa ama dadka kale uu ka dhigayaa taasoo marka aayaddu saasay daliil ugu tahay inay xaaraam ay tahay ti iyadoo jariir ahoo timo adag leh allah uu abuuray baa marka waxay iska dhigaysaa inay tahay mid timo jilicsan lahoo timo dheer lahoo timaheedu dhabarka ay gaadhayaan tii ilkaha waa qofka ilkaha waaweynaaba waxay iska dhigayaan qof fanax lahoo ilka qurquruxsano kii muxuu ahaay sidaasay marka yeelayaan waxaaba zamnadan tada dambe muxuu ahaayey la sheegaa oo xagga gaalada iyo ku badan qaar midabkii iska bedelo oo iyagoo madoobaa inta qalliin iyo waxte muxuu camaliyatu tajmiil jiraaxa tajmiiliya wax sidaas wax lagu magacaabo intay isku sameeyaan iska dhiga cadaan iska dhiga iyo kuwa sidaasaa jira wejiga inta laga fiqo weji kale loo samaynayo iyo wuxuu sidaasoo kale ah oo khalqiga alla aada loo bedelo ayaa aada iyo aada u fara badan xataa waxaa jira qaar intay isku duraan hormoonaadka haweenka iyo waxyaalaha isku duraan oo u fara badan kuwa ciyaar bahalhan raqsiga iyo waxyaalahaas kuwa ka shaqaysta ah ay naaga iska dhigaan oo raganimadiiba ay ka zuusho oo taqyiru khalqi illaahi aada iyo aad buu marka u badan yahay zamaninta dambe usoo batay weligiina waa jiri jiray oo shaytaan marka alla subxaanahu wa tacaala waa ka uu yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu fatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin soo saama inadan iskale marka dhaartii uu dhaartay qaar badan oo khalqiga alla abuu duubsaday oo alle subxaanahu wa tacaala uu u qiray allena subxaanahu wa tacaala waa ku sii daayey laakiin waa ka digay waana u goodiye o wuxuu uhi laamla-ana jahannama minka wa minman tabicaka minhum ajmaciin anugu waxaan kugu dhaaranayaa adii intii ku raacdaba addoommahaygu horta in waxaa jirta aadan duugsan karaynin oo aan ku soo raacaynin oo waa ku yidhi laysa eh, ina eh, ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ilaa man itabacaka min alghaawin wa ina jahannama la mawcidhum ajmaciin markaas saas ninkaas u dhaartay ee shaydaanka ah ayaa waxyaaluhu ku dhaartay ee dadka uu ku duursanayo ay ka mid tahay inay khalqiga alle iyo abuurka alle ay bedelaan waxyaalahanuna marka waxyaalaha abuurka lagu bedelayay bay ka mid yihiin marka waa xaaraam wacan asma'a radia allahu canha ana imra'atan sa'alat الnabiya salى allahu alayhi waalihi wasalam haweeney baa waxay su-aashay nebiga salى allahu alayhi waalihi wasalam faqaalat yaa rasuula allah ina bnatii asaabatha alxasba gabadhayda waxaa ku dhacday furuq furuq iyo fanta iyo busbus iyo waxyaalaha jidhka ka soo baxbaxa baa la yidhaahaa xasba la yidhaha fatamaraqa shacruhaa waxaa biday timaheediibaa biday wa innii zawajtuhaa aniguna waan guuriyoo nin baan ku xidhay oo waxaan rabaa ninkiina wuu rabaa in loo gurigeeyuu rabaa afa asilu fiihi timaha mau dheereeya tima kale maugu daraayo mau dheereeyaa qaala markaasuu wuxuu yidhi lacana allahu alwaasilata walmawsuula muttafaqun caleyh alla ha naclado midda timaha xidhiidhisay ee timo kale ku daba xidho ee timaha dheeraysay iyo midda loo sameeyo ee timaha loo dheereeyaba labadaba allaha naalado muttafaqun caleyh marka waa u diiday nebigu sala allahu aleyh waali wasalam haweenaydaas eesodohda ee gabadheedii rabtay ninkeedii loo gurigeenaya inay u qurqurxiso oo rag kale iyo inay muxuaha tutusto ay ku qurxis hortooda ku qurxisay iyo waxyaalahaas iyo ba'aaniyadu ka rabeen ninkaadii un in arrintaa lagu qurxiyo la rabay waa u diiday nebigu sal alay slam ee iyada oo ay ku dhacday weliba maxaa xaggii timaheedii ay dhibaatadaasu kaga dhacday oo cudurkaa daraaddi iyo weliba muxuu ahaayey daliil uga dhigatay oo sababkii uga dhigatay timaha ay ugu baahatay inay inay timaha u dheerayso laba sababood bay ka dhigtay iyadoo la aroosayo iyo iyadoo timaheedii ay ka bideen oo ka jarmeen timaheedii dabiiciga kole ku tahay inay joogin labadaasay ka dhigtay marka waana ku diiday nebigu sal lla alay slam tahdiidkaasuu bixiyey muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin alwaasilata walmustawsila badel badela maxaahed almawsuula iyo wuxuu ku yidhi almustawsila waa tadalbata sintiya dalab tusinaya wa qowluhaa fatamaraqa huwa biraa'i wa macnaahu intasara wasaqad waa daatay weeyaan waalwaasilatu alatii tasilu shacraha aw shacra gayriha bishacrin aakhar waalmawsuula iyo alatii yuusalu shacruhaa waata timaheeda timo kale lagu daba xidhe la dheereeyo waalmustawsila iyo alatii tas'alu man yafcalu dalika biha waata dalbanaysaa qof sidaa ku sameeya ehm, marka waxaa timaha la mida wixii timaha shabaha oo dhan wixii timaha shabaha oo midabkii timaha iyo xajmigiisii iyo lena waa lamid isaguna weeyaan sida muxuu ahaay saxooda balastika iyo waxyaalahaase naagaha muxuaha kenya iyo waxyaalahaasu yahay ay aada iyo aada u samaystaan muxuu ahaaye kuwaasoo dhanoon marka iyaguna sidoo kale way xaraam weeyaan wa can caaishata radia allahu canha naxwuhu muttafaqun calayh xadiidkan kada asmaa radiallahu canha oo kale ayay walaasheedna werisay umu lmu'miniina caaisha radi allahu canha wa can xumayd bni cabdiraxmaan annahu samica mucaawiyata radia allahu canhu caama xaja mucaawiya bni abi sufyaan buu maqlay sanadkii uu soo xajiyey cala lmimbari calaa minbari rasuuli lah sal ly slm mimbarka rasuulka alla sal ly slam isagoo ku taagan oo dadka u khudbeynaya wa tanaawala wuxuuna ka qaaday mucaawiya radia allahu canhu qusatan min shacar xirmo oo tima ah ayuu ka qaaday kaanat fii yadi xarasiyin xarasiy yani shurdiy nin askari ah askari booliis ah gacantiisa ku jirtay oo naag laga soo qaaday ayuu mucaawiya radiallahu canhu askarigii ka qaaday markaasuu kor u qaadoo dadka tusiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa ahla almadiina ayna culamaa'ukum reer madiinaadoo awey culimmadiinnii yacni waa canaananaya wuxuu leey maxay waxan kada dadkan uga nahyin waayeen haweenkiinnibaa waxaa samaynaya mise wuxuu ka wadaa culimmadii wuu maragashanayaayo culimmadiinni ha dhegaysteen buu leey hadday qalad ku jira ha iga celiyeen samictu nabiya sala allahu alayh waali wasalam yanhaa can mili haada rasuulka allaan maqlay sala allahu alay slam isagoo arrintan dada oo kale ka nahyinayo wayaquulu oo leh inamaa halakat banuu israa'iila xiina ittakhada haadihi nisaa'uhum banuu israa'iil waxay halaagsameen oo xumaadeen oo fasaadeen oo diintoodii ay ka fogaadeen kolkay haweenkoodu waxanoo kale samaysteen haweenku markay kanoo kale samaysteen iyo bani israa'iil halaage halaagsameen marka yani waxay ummadii ku halaagsameen weeyaan hore ku halaagsameenoo uma dantaduna marka haddaan laga qabanin iyaduna waa halaagsamaya halaagsamaysaa muttafaqun calayh waxaan hadda ka horran soo maray khudba nebiga sala allau alay slm uu lahaa inuu yidhi adduunyo iyo iska ilaaliya haween iska ilaaliya labada ila bani israa'iil fitnadoodii ugu horreysay waxay ahayd <coughs> xagga haweenka ka timide haweenka marka fasaadkoodu fasaad xun weeyaanoo haddii ay haweenkii fasaadaan guryihiibaa fasaadku ka soo bilaabmaya caruurtii iyo muxuu ahaa dhallinyartii iyo waxaasaa fasaadaya gabdho iyo wiilalba ilaa iyagaa gacanta ku hayo carruurtii iyagaa koriya iyaga arkayaanoo iyaga masala calaa ka dhiganaya kol guryihii hadday fasaadaanna bulshadii dee marka wa guryaha ka kooban tahay khalaas kol haddii hoos mujtamacii kasoo fasaado khalaas wuxuu noqonayaa haan aana ku jiraan oo hoosta <clears throat> ka xumaatay ayay noqonayaanoo baarkii ma hagaagayo ama il meeshii ay ka biyo meeshii isha ahayd ay ka soo baxayaan eewadal iyo wasakh ka noqotay marka meeshii ay tagaana kusii qulqulaanba wasaqun bay noqonayaan ma xareedoobayaan waa in markaa haweenka lagu dadaalo waxbaridooda iyo adbintooda iyo tababarkooda iyo fasaadaka reebkooda xagga dharxidhashadooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo kabahooda iyo barafuunkooda iyo xaragadooda iyo waxyaalahaas bixbixitaankooda iyo waa ka sharcigu u yeelay xuduud iyo shuruud iyo dawaabid u yeelay fasaadda ku jirta haddii ay fasaadaan siday mujtamac u fasaadinayaan daraaddeed wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allau alيyh waali w slam qaal ana rasuula lah sal ly slm lacana alwaasilata walmustawsila wاlwaashimata wاlmustawshima mutafaq عalayh waasiladiiyo mustawsilada waataan soo sheegnay mar dhoweyd waashimaduna waxaa weeyaan waa midda xaradha ee naagaha u samaysa ee mxaa barabaraha iyo waxyaalaha u samaysa mustawshimaduna waa ta dalbatay arrintaa iyaduna lagu sameeyo muttafaqun calayh wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal lacana allahu alwaashimaati wاlmustawshimaat wاlmutanamisaati mutanamisaat iyagu waxaa weeyaan waashimada iyo mustawshimada iyagoon soo maray mutanamisaadu waxaa weeyaan kuwa iska rifa timaha timaha wejiga iska rifa meelaha idifka iyo meedhafoorada iyo iska rifa ee wejiga weynaysta kuwaasaa mutanamisaad la yidhaahaa wاlmutafallijaati kuwa isfanaxaya fanaxisu yeela lilxusni qurux daraaddeed almugayiraati khalq allah ee abuurka alla bedelay ibnu mascuud baa sidaa yidhi faqaalat lahu imra'atun fii dalika arrintaasay haweenay kula hadashay haweenay qabiilo banu asad la yidhaaho ka dhalatay oo qur'aanka taqaano xaafidad ahayd oo marka caalimad ismoodaysa kol haddii qur'aankii taqaano inay caalimo tahay ismoodaysa yaa ibnu mascuud radia allahu canhu arrintaa kula dooday isagoo qur-aankana ka yaqaana sunnadana ka yaqaana oo ka cilmi badan bay markay arrintaa ka maqashay ayay <clears throat> yay kula doodo waxay tihi waxaan maqlay inaad dadka sidaasan nacladay qaala markaasuu yihi wamaa lii laa alcanu man lacana rasuulu llahi sala allahu alayh waali w wahuwa fii kitaabi illah maxaanan ulnacladaynin isaga oo rasuulka alle sal ly slm dad u nacladay kitaabka allana ku taalla arrintaasu faqaala qaala allahu tacala alle wuxuu riwaaya waxay dhahaysaa waxay dhahday haweenaydaasu kitaabka alla min khilaaf ilaa khilaaf waan aqriyay waxaad sheegaysana kuma aanan arag markaasu wuxuu yidhi haddaad aqriday waad ku aragtay adigaan garanaynin qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu aayaddaasu alle subxaanahu watacaala yidhi aayaddaas yani kanuna wuxuu ka mid yahay wixii rasuulka alle sal sl nahiyey buu ka mid yahay markaas walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh